walayse almuraadu min alqabri hadihi alxufrata fi lardi bal ilmuraadu ujeedadu waxa weeye caalam albarzakh waa markan dee adduunyo lagaba tago welina aan dee aakhiradii in markaa aan la gaadhin qiyaamo caalamkan laguma sugnaanayo caalam albarzakh ayaa waxa weeyaan ujeeddadu ay tahay oo ruuxu ujeeddada kol hadduu daarteennan aan joogno kaba tago dhinto caalamkaa kale uu kuma biiro dee haddii ehelu ahaa cadaabkeen waa cadaabaya halku doona kuba sugnaadeen falmusiiu kii xumaanta sameeyey yucadabu waa la cadaabayaa fi lbarsakhi barsakha lagu cadaabi sawaa'un kaana ahaayaa fi lxufrati godka qabrigaa kuga sugnaaya fii baatini alardi dhulka dhexdii aw fi lbaxri bad kuga sugnaanayaa fii baatini alxiitaani ee ilaahay nasbuuxani waa shay gayba inaga qarsoon aynaan garan karahayno say u dhacaysaa iyo kayfiyad iyo waxyaalahaasi waxaynu dee ogaan karnana maaha wax arrinkeenna iyo dee taasaydee ruuxu muslimkii inuu kaba fikirana salaad maaha waa ictiqaad iyo tasliim bal markaa ama baadin xaytaanha kuma jiro oo fii xawaasila duyuuri jamcu xawsalatin weeye waa halkan bay karshigoodii calooshoodo kala noqotay mar ay cuntadii waxyaalahaas ay ugu ururto haddii dee haadiya waxaasila kala tegey aduu bal jayf markaa iyadana waxyaalaha duyuurtii ama haadkii kale weeye khaasatan bee hilibka iyo waxyaalaha cunayay ha kuma sugnaado aw fii buduuni sibaaci amase dubaagga iyo bahalada caloolahooda ha ku sugnaadiyo wagayriha ah waa isagoo gubtay oo kaloo dambas noqday oon dheeraadkiisa inoo muuqdaa jirin dhammaanba waa caalam kale oo ruuxii ehel hadduu ahaa cadaabka wala cadaabaya kolba halku kuga sugan yahay wayu'minuuna waxay rumaynayaan wa ahla sunna bianna daalika cadaabkaas la cadaabayo ee la cadaabayo qolooyinkaas ee halkaa lagu cadaabaya jazaa-un caadilun inuu abaalmarin caadila yahay lahum iyaga waa waxay geysteen waxay galabsadeen waana muteen weeye waayo lahum wa annahum yastaxiquuna daalika inay dee waxay adduunyo kula yimaadeen arrinkaa ku mudanayaan ayay qabaan ay ictiqaadinayaan wayu'minuuna waxay rumaynayaan ahla sunna waljamaaca biana almunkara waalnakiira munkar iyo nakiir wahumaa malakaani laba malag weeye galiidaani marka la eego shakligooda iyo suuradooda iyo si ay yihiin waa khalqi la inkiro aan malaa'igtii kale aan shabahayn makhluuqaad kale shabahayaan jirin bal qayb fidnadii iyo qayb imtixaankii kala mida dee kuwana waa kuwa imtixaanka intay kuba dhacaan cadaabkii uga bilaabmayo kuwana marka dambe la odhanayo waana ogeyn inaad iimaankan leedahay ood waxaan yaqiinsan tahay iska seexo adigoo dee ku intifaaciba saalixa camali kuba intifaaci lagu odhanayo ee loo waasicinayo qabrigii naxariis iyo naciim halkaa qabrigiisii lagu siinayo bal haddaba waa labadan malaga ee su-aalaha iyagu taweeleeye ee dee markaa shakli ahaan iyo suura ahaan iyo sawd ahaan iyo say yihiinba khalqi ka duwan khalqigii kale ay yihiin ayay bal matalan ictiqaadsan yihiinoo kollayna dee bal matalan qur-aanka yaanay noogaba sugnaaniyo naskiisa iyo laakiin axaadiidka qaar bay kuba soo aroortay lafdiga munkar iyo nakiir wahumaa malakaani khariidaani yubaashiraani way la baashirayaan su-aala kulli insaani insaan kastaba su aashaysa haddee dee insaan kastaba weydiinayaan waana shay qayba dadku waa kala luqa la odhanee lama odhanayno seeday dee iminka talo luqaday ku weydiinayaan maxay tahy ilaah baa taa og weeye culimada qaarkood waxyaala tidhinoo kolley waa hadalla qariiba uun dee taas baan leenahay inaga shay qayba weeye inaan rumayno uun mooyaan saa jiritaanka mooye laakiin kayfiyada u dhacaysa iyo waxyaalahaas dee su-aalina waaba tanu naskii baa inooguma yimi ama axaadiisii baa inoogu timi ruuxa la weydiinayay laakiin luqaday ku weydiinayaan iyo si arrintiiyo waxyaalahaasoo dhammi waa wax dee aan caqli iyo faham aynaan kuba gaadhahaynba in waa waxaa nas inaan la raaco uun mooye laakiin wax kaloo aan kuba ogaan karna aanu jirin markaa dee wixii nasku inoogu yimi ayuun baan ictiqaadinaynaa wixii kale intaa dhaafsanna iyada dee markaa waxaan fahmi karno ama nidaydeen ogaan karnaba ma ahaba wajiyo waxaan kaa walahaydaa barkood bay kaga soo naqriyeen waxaweye iyagale de waa luqo ayay magacaabaan oo waa luqo suryaani layidhaahbaa su-aalhanoo dhamme ay kuwa dhacayaan oo xataa sayadu kalaam uu lahaa eesay muu lahayn oo markaas wamin cajibi maa taraahu walba caynaani ana su'aal alqabri bisuryaani aftaa bidaaka shaykhuna albilqiini walam arahu baymatan liqayri baaniwalade kole aad buu iga fogaa waqtiyada hadalkan wuxuu lahaa uun waxyaalaha la yaab kale waxa ka mida su-aashan qabriga waxay noqonaysaa siryaaniyo waa shaqshaqadiisii ka mida bilqiini kolli maaha imaamkii macaruufka weynaaye xafid maxajar iyo sheekh khawaa siraajudiin waa qoys dhan weeyaan oo dee waxa weeyaan kolley waa jalaaludiin calamudiin maafira ninka saddexaad ee awogu uba ahaa ninka sayida u sheekhaa waana qoys dhan oo dee kolley markaa qudaadna wada noqday ayamana wada ahaa jalaaludiin siraajudiin u horeeyo jalaaludiin calamudiin oo kale ayuu leeya saa ku fatwoodayo laakiin cid kaloo taalemami lakin waxa la fatwo baabkeeda wax galaba imaka jaamilkani waa wax lasku yimaado uun haddii lasla waayo hadalma jiro waa shaygaa qaybkaa ah weeye wkul hadi marka wuxuui yubaashiraani suaala kuli insaani fii qabri can rabbi rabbigiinay weydiin wadiinih wanabiyih wakulu hadihi alahbaari akhbaartaa dhammaanteed habatat can rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam ma hadday noqoto qabriga cadaabkiisa iyo dee umuuraha su-aashiisa iyo waxyaalaha fitnada qabriga waati axaadiiii umada waala dee qubuurtiina laydinku fitnaynaya iyo isticaadada badan ee axaadiia kuma timi iyo qabriga cadaabkiisa inuu xaq yahay iyo iyadoo bal axaadiia inooguma timi waxyaalaha dadka qabrigooda ay cadaab kula mutaan ay kala mid ahayd ruuxu kaadidiisaoonu iskaba dhowrin dahaaradiisaanu jaahilka ilaalin isagoo isku dirdir dadka uu isku diro namiimo iyo la socdo sida labadii qabrigooda lagu cadaabayo rasuulka ilaahay wixii lagu cadaabayo inoo sheegay oo kale bal umuurahaasi waa umuuro kollay keenaya aynu waxaa kaloo kala midabeeyeyna waa tan waxyaalihii rasuulka ilaahay la tusay habeenkii isrihii oo kale waa dad iyaga bal intaan dee qabuurtoodii lagula cadaabayo oo zinadii iyo ribadii iyo waxyaalo saasa kii isagu salaada kala seexanayiyo kaa beenta sheegayo waxyaalo bal waa umuuro aan odhan karna waa cadaabu qabri umuuro ruuxu kaga badbaadayaana waaba jiraano ama dad laga soo reerayay qabriga cadaabka ama fidnadii xadiis lafneeye oo kale ruuxii shahiidka ahaa kafaa bibaariqati siyuufi ama bibaariqati sayfi calaa ra'si fitna intaasaa fitna ahaan uguma filan baabood taasoo kale ay dhacday waxaa kaloo iyadna yimiba iyada xadiidkeedu waa xog badan yahay ruuxa habeen kastaba aqriyaya suuratu tabaaraka aladii biyadihi lmulku waa minjiya cadaabu lqabri bay ruuxa ka badbaadinaysaa oo kale ruuxa xanuunkiisii markaa xanuunsanaya qulwallahu axad ku aqriya xadiid buu kuba yimi laakiin xadiidku isagu daciifuu noqonaya waa xadiid daciifa bal umuuro la odhan karo dee waxay keenayn ama waa waxyaalo musatmayaada oo dadka qawuurtooda lagu fidnaynayo ama taas bay ama cadaabkaas kuwa ka badbaadayo waa camaalo adduunyada ka badbaadayaana way jiraan bal markaa waxaan leenahay waa umuurahani waa umuuro inoo sugan haybna dadkii ahlu sunnahana muctaqadkoodii kala mida marka wuxuu leey wakulu hadi alakhbaari habatat can rasuuli sal sala allahu calay wasalam bidariiqi tawaaturi fawajaba waxa waajib ah ictiqaadu maakii ictiqaadkii dallat calayh waxa ay tilmaamaysa ina tusaysa in la ictiqaadiya ayaa waajiba waalqabru qabrigu imaa rawdatun min riyaadi iljannati waa beer beeraha jannada ka mida ah, aw xufratun amase god min xufari niiraani godadka naarta kaba mid ah asharx waalqabru imaa rawdatun min riyaadi iljanna wadalika kaasna waxa weeye si rawda min riyaadi iljanna u noqonayo ama amawkaasi oo rawdanimadaasi waa cala almu'mini asaalixi arrinkaas waxa uu yahay rawda uu yahay cala almu'mini mu'minkii asaalixi subanaa alladii kaasoo yusabituhu allahu tacaala ilaahay uu ku sugayo yusabitu lahu aladiina aamanuu bilqowli saabiti fi lxayaati dunya wa fi alaakhira oo xadiid baa wuxuu dee tafsiir ahaan uguba yimi ruuxa mu'minkaa marka qabrigiisa la dhigo dadka ay ka dareeraan ee malagyadii ay yimaadaan ay su-aalihii weydiiyaan ayaa muxuu qirayaa yashhadu an laa ilaha illa allah anna muxamadan rasuulullah kaas baa ah qowlka saabitkaa ee ilaahay subxaana watacaala aakhira uu kuma sugayo haddaba ruuxii ilaahay sugay ee jawaabtii iyagu ay su-aasha ay weydiiyeen jawaabtii toosnayd kuma jawaabay haddaba kaa ayuu rawda min riyaad iljanna u noqonayaa oo wayajiibu jawaabaya calaa silati lmalaa'ika yusabituhu llahu danbaaba ah in yusiita sayidkuba jawaabo kaas waima xufratun amase waa god min xufari niiraan cala alkaafiri walmunaafiqi kii gaalkaah kii munaafiqaha iyo waman araada allahu ciddii ilaahay doonay ee min dulmati lmuslimiina muslimiintamin dalamat lmuslimiinamujirasa min dalamati lmuslimiina dadkaa muslimiinta kuwooda dalamadaa ah, kaga midaya ah wa fusaaqihim markii horena fasaqu noogu soo jamciya labada waa jamc faasiq iyo fasaqa ama iyo fasaqa waa laba jamacun in weeyaan madalamada muslimiinta iyo fusaaqdooda ee ciddii ilaahay aanu kala dhaafin ee uu u qabto halkaa uu qadaray in lagu cadaabo bal markaa taas ama cadaabkoodii intaa ha ugu dhammaado ama cadaab kalena ha uga dambeeye bal kaas baa iyaguna waxa weeyaan uu u yahay xufra min xufari neeraan uu noqonaya ilaahay hanaga badbaadiyo bal markaa taas weeye labadaa mid baabuu noqonayaa taa walam yasixa dalika lafdu markaa qabrigii haddii uu sidiisii yahay oo arag oo wax isbedeli aan lagu aragna waa arin aakhiraan leenahay waa arin qeybo culimmadu waxaabay deeseenayo iyo nadir dhigaan xataa haddii laydhaha qabrigii oo furma wax ahaari ma jirta waa intiisii unoo kale wax isbedeli kumanaan arag ruuxba isagoo bal hurda ayuu wax ku manaamaa wax isaga dhib ayuu dhibsanayo aad iyo aad u dhiba ayaa waxa weyaan uu arkaayo dee aad baanu ugu dhibaatoodaa manaamkaa u arkay haddana dadkii ag joogay agjiisa wax dareenay taa dareenayaan ma jirto waaba ruuxa dhibaataysan waaba wax dee uu jeclaysto ayuu laba kulmaa aad ugu raaxaysanayo aad u jeclaysanayo dee tanaam uu kala helayo haddana ciddii ag joogtay wax isbedelayo wax kuma arkayaan ma jirto dal ruux soo jeeda ayaaba fikir waxyaala uu kuma fikirayo ayuu ama kol dee danaqsadaayo aalaam kalaba kulmaa ama dhee waxyaalo keenaya irtiyaax iyo waxyaalo cadabna waa taasoo kale wallaahi almathalu aclaa waana arrin qaybaan leenahay bal markaa inuu kale bay nusuus inoogu sugnaatayna waa muctaqadkiibadow walam yaصix dalika lafta wuxuu leeya cibaaradan ah alqabru ima rawbatun min riyaad اljanna aw xufatun min xufari niiraan wafdigani ma ansixin dalika lafta alqabri ima rawdat min riyaad iljana waima xufrat min xufar ninar lam yasixa can rasuuliilaahi sal allahu caleyh wasalam laftigii hore lam yasix xadiidu soo celiya waayo hadalkaa yar dheeraaday rasuulka ilaahay kama sixinoo ujeedada xadiid inoo sugan ama dee xasanba inoo ah oo cibaaradani ay ku timi alqabru ima rawdatu min riyaad iljanna aw xufratu min xufar niiraan ma jirto saa daraaddeed ruuxu macnuhu waa sax oo labadaa mid buu noqon ruuxii loo nacbeeyo waa kaa rawdo u noqonaya kii kalena dee cadaab iyo xufre iyo gudnaareed buu ku noqon eh, laakiin ruuxu inuu xadiisahaan kaba dhigo uu yidhaaho qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam alqabru imaa rawdatun min riyaadi janna aw xufratu min xufarin oo rasuulkii a u tiriya taasi ma jirayso madnuunkii axaadiita taasa nusuustiibaa taasa laakiin lafdigani lafdi ahaanin rasuulka ilaahay kama sugna kol hadayna kama sugnayn dee adigu iska jireeeye inaad xadiid ahaan rasuulka ilaahay ugu tiiriso macna ahaan waa sax nusuustii baan kala qaadanaynaa qabrigu waa taabaan odhanaynaa eh, laakiin in la yidhaha qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam xadiid ahaan lafdiganima sugnee waxa laakiin majmuucii axaadiita iyo nusuustii bal dee nusuustii kale qur-aanka ay culimmadu u daliishadeen waxa weeyaan in bal maalan cadaab madhabkaas qabri jiro oo kale umuurahan waa wixii guud aan ka qaadanayna weeye laakiin lafdigana xadiiaan inooguma sugnaa waana arrin muhima ah weeye lam yasix can rasuulilahi sal allahu alay wasalam walaakinahu laakiin madmuun alaxaadiid almutawaatir axaadiidii tawaatirtae baabkan ku soo aroortay waa waxa ay kulansanayeen macnahoodii baa taasi noqon oo dee ama waa ruux loo nicmaynayo ama waa ruux la cadaabayo halkaas ahaabitati madmuun axaadiiahaabitati can rasuuli ilahi sal اllah alay wasalam rasuulka ilaahina kaba sugnayd fii shacni lqabri qabriga shanigiisa markay noqotay xaaladiisa axaadiiii rasuulka ilahina gaba sugnaatay ayaa macnaheedii guud iyo waxay inoo kulansatay buu yahay laakiin lafdi ahaan taas maaho ee waana iska dhacda kol maaha un macnuhu hadduu saxiix yahay in de xadiid lagaba dhigo taas maaha oo kale kol iyadoo de waa nasan in badanoo waxyaalaha aan asalka lahayn kaba mida axaadiista mowduucaadka kala mida dee maaha uun hadal shareecadii ka baxsan inay soo qaadayeen shay xikmaa shay markaa dee maalan la eego xaggii sharcigii la ogyahay oo jira ayay deeto xadiid kaba dhigayeen macni waa macno saxiixa ah, laakiin waxaa la leeyahy waa mowduuc waa maxay rasuulka ilaahi ma odhan weeye in rasuulka ilaahi loo tiriyo maa miaalaan haddaan eegno culamaau ummatii ka ambiyaai bani israa'iila culimmada ummadaydu waa ambiyadii reer bani israa'iil macna haddaan eegno ee waa macno saxoo ambiyada reer bani israa'iil marka nebi dhintada nebi kale halkiisii imanayey nebigaas baa shariicadii ku dhaqayeyba saadee towraad oo kale haddaan eegno iyo isagii waxan ay culimmada wadiifadeeda iyo shaqadeedu ay tahay maanta oo diinta in la faafiyo oo wixii bakhiilkaa laga joojiyo taasoo kaleoo jaanibka iyada ambiyadoodiibaa tawallayay suu rasuulka ilah yidhi kaanat banuu israa'iila tasuusuhum ambiyaau kulamaa halaka nebiyan wa khalafa nebiyan aakhar marka nebi dhintaba nebi kalea imanaya laakiin ummadeenna rasuulka ilaahay ka dambeeyaa ma jirto wadiifadii iyo shaqadii waxaya culimmadii oo wadiifadii ay qoladasaysay la mid ah haddii kuwa saxiix laakiin rasuulku ma yidhi wey ma odhan weeyaan salawaatuullahi wasalaamu calayh xadiidkaas lahaan rasuulku yidhi ma aha oo dee markaa tirin loo tiriyo laydhaha rasuulka ilaahi baa taa yidhi ayaa noqonaysa dee ruuxu ku gelaya man kadaba calaya mutacamidan falyatawa maqcada min laakiin macno waa macno saxiixa waa macno jira weeyaanoo macnahii lama diidana markaa tanna waa taa baabkeed weeye alkhulaasa naxnu inagu mu'minu waan rumaynaynaa bilmalaaikati alkiraami alkaatibiina alxafadati wanuminu waxaa kaloon rumaynaynaa bimalaki lmowti wanuminu waxaan rumaynaynaa bicadaabi alqabri wa naciimihi wa bisu'aalihi wa bimunkarin wa nakiirin iyo wa bimaa yakuunu fi lqabri qabriga waxaa ku sugnaanaya nusuusta ay ku timi oo dhan ayaan rumaynaynaa allah subxaana wa tacaala alam bal intaana casharka bilaabin kollay laba arrimood aan sharayda adugu kollay hadalka iga dhici karto in laga fahmi karo muqaaranadii aan muqaaraneeyey inay isku darajo iyo rutba yihiin baan in yar dee si aan taa loogaba fahmin ashay waxaan soo qaatay dee waxyaalahan shuhuroobay ee culamaa ummatika ka ambiyaai bani israa'iila macnaheedna waxaan idhi waa macno saxiixa laakiin asal ahaan rasuulku ma odhano waa mawduuc isagu oo in la caddaynayo oo dee dadkii loo sheegayo mawduucnimadiisa mooye isaga lama soo qaadan karo asal ahaan dee sidaa xukunka waxyaalahan mawduuci uu yahay oo haddii la caddaynayo mawduucnimadooda la caddaynaya la sheegi karaayo inta la sheego un in lagaba aamuso taasi dee waxay noqonaysaa waxaan asal lahayn oo rasuulka ilaahay loo tiiriyey ama iyada in alqabru rawdatu min riyaad iljanna oo cibaaradiisu ahayd lam yasixa kole cibaarada lam yasixana ay kala farqiyaan marka la joogo kutubta mowduucaadka ka hadlaysa iyo marka kutubta ama axkaamta ama keyrkeed la joogo oo haddii kitaab kutubta mowduucaadka ka a ah ama waxyaalaha mowduuca kaba hadasha ay soo arooriyaan cibaaradan lam yasixa iyo waxay la mid tahay un laa asla lahu bay la mid tahay macnaa asal ma laha laakiin markay kutubtan ama axkaamta ama keyrkeed kuba soo arooriyaan iyada dee macnuu waa ka dunaanayaayoo waanu sugnaynunbay noqon oo ujeedadu dacfi ma anfihaysa taasi ee cibaaradan kale laakiin marka kutubta mawduucaadka walow dadka qaarkood iyo isticmaalaadkooda kolli labsi jiro oo labada sibabood isticmaalaan kolkolna kitaab mawduuca kutubta mawduucaadka wax ku soo aroro cibaaradana sheekha isticmaalkiisa ay kuwa bushiyaan waxa weeyaan kolle waa waxay ku yar kala farqiyaan oo ah kutubta mawduucaadka ka hadasha markaa la joogo oo laga hadlayo wixii calaaqa la leh haddii lam yasixa la isticmaalo waxay la midtuhun laa asla lahu laakiin hadday kutubta kale ay tahay lam yasixadu ujeedadu ma sugnaanin weeye ee dee daciif waa ah noqon karaa marka lafdigan aan shalay haynina alqabro horta xadiid dheer baa tirmidi dhexdiisa kuga soo saaray ama akhirkiisa ku soo saaray laakiin isagu tuu ka cabiraana qariibun calaa laa nacrifu ila min hada alwajhi buu ka cabiraa laakiin dee ciraaqi oo kale kitaabkiisana almuqni can xamli asfaari fi lasfaar ama takhriijka ixyaha oo kale iyo sakhawi maqaasidkiisiya way daciifiyaan bal albaani isagu tacliiqiisa uu tirmidi ku leeyahay wuxuu ka cabira daciifun jiddan marka bal haddii aanu kii kale la heer ahayn aadna uu daciif yahay isaga soo naqlintiisu in dee la jasmiyo oo xadiidka kole buu taagay rasuulka ilaahay baa yidhi taasna iyadnoo dee wax toosan ama qalad bay noqonaysaa ee wuxuu kaga duunaanayaa kaa in lagu soo naqlin karo siqata tamriid oo cibaaro ah ruwiya can inabiyi sala allahu calay wasalam haddaan sanadkiisa la sheegahayn oon sanadkiisa lagu soo naqlin cibaarada sida nebigaa laga soo wariyeyo waa laga soo naqliye uu ka soo arooriyo cibaaraadka xadiidka daciifka loo isticmaalo ee isna khada ah waxaa noqonaya iyadoo la jasmiyo oo la yidhaha qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam cibaaraadkaas la isticmaalo goynta ama jasminta ay ku sugantahay waxa sugan lagu soo naqliyo bal waxaan leenahay mid isaguu asalba ma lahayn midna waa soo arooray laakiin dacfigiisa aadu adag dacfigiisu markuu adag yahayna dee haddii xataa aan dacfiga la caddaynin waa in cibaaradu ay noqoto cibaaradiio daciifka lagu soo naqlinayay <clears throat> intaas laadheentaas wanuminu bilbaci wa jazai lacmaali <clears throat> wuxuu yidhi markaa sheekhu raximah اllahu tacaala wanu'minu waan rumaynaynaa filbacsi bacsiga iyo isa soo saaritaanka laysa soo bixinayo xabaalaha layska soo saarayo taas baan rumaynaynaa wa jazaa il acmaali iyo acmaasha jasiheedii oo wixii camal ahaa ee adduunyo lagula yimi hadduu khayr ahaa iyo hadduu shar ahaaba abaalmarin layska abaalmarinayo taas oo dee ah xikmaddii iyo wixii dee looba soo saarayay dadka ama bachiga wixii qaayaha iyo qaradka dee qaayihiisiiba ah iyo wixii loola soo saaray yomaqaati maalinta qiyaamaha acmaashooda layska abaalmariyo ayaan rumaynaynaa waalardi bandhiga ilaahay khalqiga loo bandhigayo wacuriduu calaa rabbika safa bal markaasee khalqigii loo soo bandhigayo dee waxaa kaloo jirta cardi kaloo dadka acmaashoodii loo bandhigayo balkaasna waan rumaynaynaa walxisaabi xisaabtii la xisaabinayay khalqiga ee ilaahay subxaana wa tacaala xisaabinayeyna waan rumaynaynaa wa qiraa'ati alkitaabi kitaabkii acmaasha ee dadka acmaashooda lagu qoray ama suxuftii acmaasha qiraa'adiisii aqrintii la aqriayo ruux kastaba inta kitaabkiisii gacanta lagaga rido uu arkayay wax alla wixii uu sameeyey oo dhan isagoon wax yar iyo wax weyn wuxuu ka tegayba aanu jirin lama odhanayo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiban oo dee markaasoo oo waxa weeyaan wixii kutubtoodii waqaaluu ya waylatana mali hada alkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadiran bal markaa iyadoo aqrintii la aqriayay kitaabkii acmaasha weeye suxuftii lagu qoray acmaashoodii oo la horkeenayo mid midig laga siiyo iyo mid bidaxa dhabarka xaggiisa dambe lagaba siiyaba dhabarkiisa lagaba siiyaba bal markaasna dee mid ku farxay iyo mid isagu waxa weeyaan aad ugaba murugooda ka naxa oo de waxa weeyaan markuu arko wax isagii wixii uu sameeyo ahaa laga tegay aanu jirin bal dee ku tamaniye dhimashadii horuu dhintay ta noloshiisa goynaysaba inay noqoteen lama soo saarin bal taasna waan rumaynaynaa wathawaabu walciqaabi waa jazihii uun thawaabka camalkii saalixa ahaa iyadoo dee ilaahay ay fadligiisa iyo naxariistiisa tahay qadarkii camalkana aanu ahayna ilaahay laba laabay ziyaadiyey thawaabtii iyo ciqaabtii iyadu baab cadliho dee qadarkii uu sameeyey un ay tahay ciqaabtii iyo waxa weeyaan wixii u qornaaba taasna waan rumaynaynaa wasira bijidkaas iyo jisriga jahannamo korkeeda la dhigaye lagu wada aroori doono la dulmari doono wax halkaa kaga dhaata iyo wax dhaafaba <coughs> isagana waan rumaynaynaa walmiisaani miisaankii oo acmaasha dadka khaasatan xasanaadkii iyo sayi-aadkii ee lagu miisaamayey oo ruuxii markaa xasanaadkiisa ee raajax noqdaana waa kaa liibaanayn kii sayi-aadkiisii aaxaada ahaa mid halhalka ahaa xasanaadkii casharaadka uu yaraan ahaa midkiiba toonba ina lagaba dhigaye halhalkii uu kaba batuu ka raajax noqdaana waa kaa isagu khasaare eh bal taasna iyadna waan rumaynaynaa umuuraha sheekhu inoo tiriye oo dhammi waxay soo hoosgelayaanuun arrin horeynu soo marnay oo usuushii iimaanka kaba mid ahaayo ahayo aliimaan bilyowmi alaakhir waa ti aynu soo marnay usuushii iimaankan soo aragnay yaan tafsiilkani ugu sugnaaninba ee dee marba iyada isu keen raaciyey umuurihii ama arkaantii iimaanka haddaba qaybaha ama arkaanta iyo usuusha iimaanka waxaa ka mid ahaa maalintaa dambe oo la rumeeyo rumaynta maalintaa dambe la rumaynayaana waa rumayn la rumaynayo waxyoomkaa dhacay oo dhan waxa yoomkaasi kulansaday oo dhan bal markaasoo dee umuurahan uu inoo soo dhigtayba ay kaga mid yihiin waxa yoomkaa dhexdiisa dhacaya haddaba aliimaan bilyowmi alaakhira oo sushii iimaanka ka mid ahaa ayaa umuurahan uu sheekhu inoo tiriyay halkan ay soo wada hoosgelayaan bal sharaxana wixii ziyaadaa waan ku arkaynaa wajazaa il acmaal iyo dee wathawaab walciqaabna waaba bachigan iyo xisaabtan iyo carbigan wixii ka dhalanaya natiijo ahaa waaba kaayigii in laysa soo bixiyo oo dee waxaa laysu soo bixinayaa si laysu xisaabiyo waxaa laysu soo bixinayaa si acmaashii adduunyo lagula yimi laysaga abaalmariyo oo dee ruuxiina adduunyadii ruux fiican oo daacada ilaahay ku dadaalayey oo taa laasimay iyo ku xumaan kastaba sameeyo shirki uu weyahay baa kuba jiray hadday arrintu noqoto inaan la soo bixin oo arrintu ay noqoto saasuu noloshu ku dhammaato abuurka horeba ciyaar buu ahaan la cabas buu noqon lahaa oo dee waxa weeye edeeyoon baa jira dadku wixii ay sameeyeen ay geysteen laga abaalmarinayo umuurahana kulansaday bal taasna ruuxaba iimaankiisii ayuu kala midyo haddaanu rumayn yoomka imanbama yeelanayo ruux gaaluu noqonaya bal markaa taasna waa inoo iman jannada iyo wannaaru naartu makhluuqataani waa kuwa iyaguna la khalqay oo imika jira weeyaanoo way abuuran yihiin maaha markaa dadka ay janno iyo naar kala gelayaan ee qiyaamada la gaadho ee la isxisaabiyo ee labadii daarood lee lagu kala sugnaanayo ee loo kala dareerayo in markaa la abuurayo maaha ee way jiraanoo imikay abuuran yihiin intaan dadkaba la abuurin baa la abuuray dee nusuusta taa kuba timina way badan tahay iyo axaadiidiyo taa kuba timi qur-aankana uciddat lilmuttaqiin waa ficil maadaa lagaba cabiray uciddat lilkaafiriin axaadiisna way badan tahayba marka waa kuwa iyagu khalqan oo abuuran ibnu kaiir baa kitaabkiisan annihaaya wuxuu ku yidhaa waa kitaabkan dee aragteen ba ama dee inta badan ay arkeen albidaaya wanihaaya kole laba qaybood buu isagu u qaybsan yahay mid waa albidaaya oo dee nebi aadam iyo ama abuurkii samooyinkiiyo dhulkaiyo markuu ka soo bilaabo wuxuu soo wadaba wuxuu ku soo dhoweeyaa ama xawaadita u badnaado ee taraajim iyo wafayaadda khaasatan korna dheeraado korna gaabta soo gala waa wafayaad taraajim kale mahay wafayaad wuxuu ku soo dhowaadaabay isaga waqtiyadii uu dhiman doono oo de waxa weeye toddoba boqol iyo toddobaatankiibuu ku soo dhowaadaa ka hadalkiisaas isagoo sanad sanad uga hadlaya intaasoo dhammi waa bidaaya uun oo bidaayadiibay tahay walow dee markaa kitaabka albidaaya wanihaaya cunwaanka lagu madbaceeyey oo dabacad imanka dambe mooyaane dabacaadkii hore dhammi intaasunbay ku joogsanayeen sannadaha uu dhiman doono unbay ku go'ayeen nihaaye lama socotay bay jireen laakiin kitaabka hadda cinwaanku kaasuba albidaaya wanihaaya ku marbacaysnaa marka annihaayana wuxuu ka bilaabaa ashrada saacu ka bilaabaa dee waa wadaya ashraadii saacadama ka bilaabay hadhow qiyaamadiibaa iman janniya naar buu ka hadli umuurahan xawd iyo siraad iyo j waxaan oo dhan buu ka wada hadli xisaabtii iyo waxyaalihii dhacay buu kaba hadli marka dabacaadka hore kitaabka gaar baa loo madbaceeyo laba mujallad baa kaama inta kalena dee toddoba mujallo dabacaadka qaarkood haddaan faaris loo yeelin walow imika ay dabacaad jiraan ee kitaabkiiba iswada raaciyo magacii dhab ahaan imikuu dhab yahay ee markaa hore magacani tatiimqaybinbu ahay ee waxaan uga jeedaa qaybta nihaayadan ayaa wuxuu ku yidhaha markuu halkan hayuu wuxuu yidhaahaaba jannada iyo naartu mawjuudataani alaana imika waa wax jira oo waktigan aan joogno iyo wakhti ka horreeyaba waa jira faljannatu mucadatu lilmuttaqiin wannaaru mucadatu lilkaafiriin jannadiina waxaa loo diyaariya dadkii muttaqiinta ah kuwana gaaladii markaasaa wuxuu ka cabiraa waa intan uga jeedee wahada ictiqaadu ahli sunnati waljamaca almustamsikiina bilcurwati lwusqa in ay jiraan oo ay imika makhluuq yihiin oo aan wax marka qiyaamo la gaadho la abuurayo aanay ahayn dadkii ahlusunna waljamaca ictiqaadkoodii weeye iyagoo taas ee iyagu haystay alcurwata alwusqa iyo ku dheganaaye haystay marka iyagoo taasna kaga duwan kuna khilaafsan ciddii sheegatay annahumaa lam yukhlaqaa bacdu wa inamaa yukhlaqaani yowma alqiyaama waa qolay dee dawaa'if asxaab alawa ama aan ahli sunna waljamaca ka baxsan oo sheegtay in la abuuri doono maalinta qiyaamaa welina aan la abuurin markaasaa wuxuu yidhahaaba وهذا اlqowlu sadra ممن لم yطaلc على الأحاديث اlmutafaqi على صixatiha hadalka caynkaasa ee lama abuurin weli waa wax la abuuri doono wuxuu ka soo fulay ku-an isagu daalacan dee aan waxa weeyaan axaadiistii badnayd ee sixadeeda laysku waafaqay ee saxiixayn iyo keyrkoodba kuma sugnayd ee kuwa keyrkooda ku suganna asaadiid xasana iyo kuwa saxiixaba laynooguma soo naqliyey ee keenaysay markaa marka badnidooda iyo taas dee tawaaturkoodaba keenaysay waa ruuxaan arag ruuxaan daalacan amaan dee fahamkii yeelan ruuxa taa odhanaya ee odhanaya weli lamaba abuurin marka waljannatu wannaaru makhluuqataani laa tafniyaani abadan weligood ma dhammaanayaan oo walow ay makhluuq yihiin haddana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u abuuray lilbaqaa lilfanaa iyaga uma abuurin waa laynoo abuuray marka hore dee noloshaa dambe mooye noloshan adduunyo inay la wada dhinto laga wada tago laakiin iyaga waxa loo abuuray waxa weeye waa lilbaqaa laa lilfanaa inay baaqi noqdaan jiraanun ayaa rabbi subxaana wa tacaala u khalqay noloshaa dambe ayuu uba khalqay ee inay dhammaadaan ay tirtirmaan oy dee muddo marka ay jiraanee midna dadka loogu nicmeeyo midna laguba cadaabo haddana ay markaa dambe ay baaba'ayaan iyada taas loomaba abuurin sidaa daraaddeed laa tafniyaani abadan weligood ma tirtirmayaan walaa tabiidaani <clears throat> ma dhammaanayaanoo islamyadoonoo dee waxaweye wax dhammaanaya ma aha ee ahlu jannuna jannada way ku daa'imayaan naciimkeedna waa kaa mutajadidkaa ah mar kastaba ee kolba dee raaxadiisna ay socoto arrintuna ay noqonayso sida lagu odhan doono markaa mowdkii maha malagii ee mowdkii oo dhimashada nafteedii oo loo soo suureeyey la gowraco lagu odhan doono ahluljannaha khuluudun laa mowt kuwa kalena lagu odhan doono ahlunaarkii khuluudun laa mowt markaa wax dhammaanaya maha walaa tabiidaani waan allaha ilaahay tacaala nasahnaaye <clears throat> khalaqa waa abuuray aljannata jannada iyo wanaara naarta qabla alkhalqi khalqigaba horteeda khalqi waa makhluuqaadkan sida dadkiiyo waxyaala baa horteeda waa khaasatan ayuu sii abuurayba wa khalaqa waanu abuuray lahumaa jannada iyo naarta ahlan waa cid gelaysa taasi waa dee qaybtan imaka dambe qadarkii oo dee isna usuusha iimaanka ka mid ahaa oo isaga iyo qaybo kaleo usuusha iimaanka kamid waan kitaabka ku soo aragnay inuu dee meelo kala duwan kitaabka kaga sheegay ama uu kala yar burburkiyey oo uu kala kakaxeeyey kuna soo celceliyey <coughs> ayay kamid taaba mid tahay horaynu maraatibtii qadarka ugu soo waxaanoo dhamme waa wax horeeyey oo taqdiir ahaan ku horeeyey kitaab ahaan ku horeeyey mashi ahaan kuma horeeyey taasba haddaba ehel buu abuuray faman shaaa minhum cidii uu doonee iyaga kaba mid ah ila aljannati waa yasiiru ila aljanna kaasi wuxuu gelayaa ama yadde wuxuu yudkhiluhu uu gelinba ila aljanna u kaxaynayaa gelinayaa janno fadlan minhu iyadoo taasi deeq iyo fadli iyo nicmo xaggiisa ka ahaatay ay tahay waayo acmaasha ilaahay sabab buu ugaba dhigay ee laakiin maaha haman iyo wax jannadii goynaya camal yaroo kooban oo ikhlaaskiisa ama dee inuu taam noqdaaba ay haaliban dee aana haalib ahaynba uu ruuxu siisii uba dhammeeyo wuxuu sameeyey nin muddo yaroo kooban cumrigiisa ay noqonaysa inkastaba haba dheeraadee naciim daa'ima iyo raaxadaas iyo daa'imka laguma mudanayo ma goynayso laakiin ilaahay baa sabab kala dhigay oo dadkii kuma siiyo khalqiga uu kuma siiyo haddaba in waxa weeye jannada ruuxii iyagu bal ehel buu abuuray ay leedahay oo intii aan khalqigaba laba abuurin waa qaybtii qadarkaynu soo maray waxa weeyaan oo dee cidda iyagu janno gelaysaana waa cid la og yahay ilaahay cilmigiisii asarigaaba kuba sabqay camalka ha dambeeyo waxa iyaa ka muuqda jeesiyaa kuma muteen kii naargelayaana waa isna cilmiga asariga bay tahay cilmi ahaan iyo hadday kitaaba ahaan tahay iyo taqdiirka waa wax horeeyeyba weeye laakiin arrinka jira adduunyo sida rasuulka ilaahay sheegay salawaatuullahi wasalaamu calayh waxaana wax lagama faaruqay ee waa kullu muyasarun lima khuliqa lahu cid kastaba waxaa loo dhib yaraynayaa wixii loo abuuray oo dee faman kaana min ahli sacaadati fasayasaru licamali ahli sacaada dadkii isagu sacaado markaa hore ay u sabaqday waxaa loo fudaydinaya u sahlanaanaysa u fududaanaysa camalkii ahla sacaada kuwa iyagu shaqaawo weelka ahaana waxaa loo sahlayaa oo u dhib yaraanaysaa u fuudaanaysa camalkii shaqaawada taasba weeye rasuulka ilahi baa yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sida haddaba kii u doona ayaa kaba mida jannaduu gelinayaa waana naxariistiisa iyo fadligiisa ayuu kuma gelinayaa acmaashina waa sabab asbaabadee ilaahay dhigay oo ruuxii dee sababtaasi markay la timaadana wacdigiisiiyo ballanqaadkiisiibaa jiro wixii ugu ballanqaaday waa kaa ku siinayo dee arrinku fadliba inuu yahay xasanadii keliya ahayd baa kolkoo toddoba boqol iyo wax ka badan ruuxa loo gaadhsiinaya haddii bal la eego dee fadli aynaan eegina cadli la eego bal xasanadii dee hal keliya ayaabay noqon lahayd oo welibana wixii ilaahay adduunyada inagu siiyey inoogu nicmeeyey nicmooyin ahaa ee badnaa haddii muqaabilka waxaynu la imanaynaa camala lagaba dhigo nicmo yaroo keliya oo taas ilaahay ina siiyaya ayaa dhici karta inaan camalkeennanba dhammaysan lahayn haddii iyaga la qaabilinayo waxaan uu ilaahay adduunyo inagu siiyey nicmooyina camalkeenni uu yahay wixii dee abaalkiisii lagaba dhigayo taas lagaba dhigayo nicmo yarbaaba dhammaysan lahayd bal waa fadli ilaahay subxaanah wa tacaala waman shaaa minhum ruuxii uu doone iyo kaba midana ila naari dee wuxuu gelinayaaba oo ruuxaasi xaggii uu ku dee maalkiisu noqon naar cadlan minhu iyaday taasi dee hidaayadiisii buu ka haystay waana wixii uu geystay camal ahaayee loo diiday baana isagana tanna sababtiiba ah iyadoo cadli ilaahay xaggiisa ka atay ay tahay wa kullun ay kullu axadin tawiintu kolle ciwad waxay ka tahay dee mudaafkii mudaaf ilaygiibaan ujeedaa marka wa kullun ay wa kullu axadin axad kasta oo dee dadkii kala midi yacmalu waa camal falaya limaa waxa qad furuqa lahu macnaa lahu bimacnaa minhu baan odhanaya wax laga faaruqay oo waa tii ahaa dee waxa weeyaan jafata suxufka waxa waa arrin la dhammeeyey hore loo gooyey oo dhammaaday ayaa camalkani uu noqonayaa inay waaba kan oo ahlu janna iyo ahlu naarkii ilaahay agtiisa waa ku kala soocan yihiin be wasaa'irun waanu ahaanayaa isagu oo wuxuu isagu ku dambayn ilaa maa khuliqa lahu wixii loo abuuray albatu alixyaau yowma alqiyaama batigu waa noolaynta maalinta qiyaama laysa soo noolaynayo laa tafniyaani abadan walaa tabiidaani ay laa tanqadiyaani walaa yantahi wujuuduhumaa ma dhammaanayaan <coughs> oo iyagu ma go wujuudkoodna ma tirtirmayo wuxuuhi wayuminu ahlu sunnati ahlu sunnuhu waxay rumaynayaan aydan dee umuuraha horeba ay u rumeeyeen bianna allaha tacaala ilaahay yabcasu inuu soo saarayo almowta dadka dhintay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qur-aankana aad iyo aad bay uga soo noqnoqotaay oo aayaadka bacfi iyo umuuraha kaba hadlaya waa ka badan yihinba bal aayaadka ilaahay subxaanah wa tacaala towxiidkii iyo umuurahaas iyo dee kaba hadlayeen haddaba in waxa weeye ilaahay uu soo saarayaa almowta yowma alqiyaama fayujaaziihim waa abaalmarinayaa biacmaalin acmaashoodii buu ka jasaynayaa oo kala abaalmarinayaa kama qaala tacaala qul balaa warabbi latubcasunna uma latunabba'unna bima camiltum wadalika cala allahi yasiir oo dee markaa iyagu ay kuwa kaadadaha ay sheegteen alla yubcasu inaan la soo bixin ahaynba saasaa zahmigood iyo sheegashadoodu ahayd ayaa waxa ilaahay idhi qol waxaa jira bala mayji arrinku taa maaha nalama soo bixinayo arrinku maahae waa laydin soo bixinoo wa rabbii baan ku dhaartay latubcasunna waa laydin soo saari uma latunaba'unna waa laydinku warrami marka bactiga dabadii bimaa camiltum ee weligana warramid iyo sheegid uun maaha ee waana laydinka abaalmarin weeye u xaagaysateen wadalika bactigaasna cala allahi yasiir dee dadka agtooda marka la eego shay bilowgiisa la bilaabo iyo shaygii hore bilaawnaa un dib loogu celiyo waxaaba fududba celinta waxyaabo fudud oo kale la soo celinta oo kale dee waxaana deliilka ugu nooguma filan baa abuurkan horeba ilaahay subxaanah wa tacaala dadka abuuray kownkan baa abuuray isagoo dee abuur kaloo iyo wax kaloo ka horreeyey oo dee mithaal u ahaa aanu jirin ilaa taas qudradiisa iyo awooddiisa ay ahayd soo celin uu soo celiyey iyagii dib uu soo saaro usoo nooleeyo horaabay u jireenba oo uu xisaabiyo markaynu eegno mindaarka ama qiyaaskaan eegno ka baabo kaba fudud taas weeye wahuwa hawana calayhim wadalika cala allahi yasiir wayu'minuuna waxay rumaynayaan bilcardi cala allahi bandhiga dadka loo bandhigayo ilaahay kama qaala tacaala yowmaidin tucraduuna maalintaa waa laydinsoo bandhigayaa si aayadda kaleba ahayd wacurduu calaa rabbika safa waa khalqiga oo dhan baa ilaahay baa loo soo bandhigayaa iyagana acmaashoodii waa loo bandhigayaaba laa takhfaa minkum khaafiya waxba idinkaydin ka mid oo qarsoonaanayaana ma jirto wax kastoo qarsoonaana waaba lasoo daahirin tibla sarair wa waxaa kalay rumaynayaan xisaabtii xaysu meelood yuxasibu illaahu ilaahay xisaabayo kula insaanin insaan kastaba bimaa camila wixii uu sameeyey ilaahay ku xisaabi midhe isaga xisaab fudud loo xisaabo fasafa yuxasabu xisaaban yasiira in xisaabka lagu adkeeyo oo kaa rasuulku yidhi man nuqisha alxisaaba cudib ruuxaas xisaabtiisa la qodqoday wax waxyariya waxweynba loo soo saaray oo la weydiiyey taas ruux halaagsanayba weeye tan kale waa cardi baa rasuulka ilaahay ku fasiray xisaabta yar la soo bandhigo uun la qirsiiyo uun marka taa la qirsiiyo haddana lagaba dhaafo waxaa kaloo nusuusta inoogaba sugan dad iyagu xisaabli-i jannada oo dee saasuun iyagu janno kuma gelaya aan la xisaabahaynba oo xisaabi korkooda aanu ahayna waatay nusuusta inooguma sugan tahay laakiin si guud xisaabtani iyadoo maraatib iyo kala duwan leh ayaa dadka waa waxyaalihii looga soo saarayay si loo xisaabo loo abaalmariyo bal waxa weeye ilaah baa xisaabayo yuxasib allahu kula insaani bima camil wa kitaab wayu'minu diibaa inoo socota maysay dee matayaba ay ugu wada socdeen wa biqira'ati alkitaab ay wayu'minu ahlusunnati ahlusunna waxay rumaynayaan biqira'ati lkitaabi kitaabka aqrintiisa la aqriayo ruux kasta kitaabkiisa aqrisan kama qaala tacaala iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiibaan aayaadkuna waata kuwa dee sooba noqnoqda suuratu inshiqaaq oo kale suurat alxaaqa dee waxaa kaloo iyaduna suuratu kahfi iyo suwar kaleba kolay kitaabkii iyo umuuruhu ay nooguba sugayiin waxaa lagu odhan marka uu ruuxii kitaabka manshuurkee kala baxsan lala kulmiyo midigtiisa uu ka qaato ama bidixdiisa ama min waraa'i bahri ayaa lagu odhanayaa iqra aqri kitaabaka kitaabkaaga aqri waa wixii isaga loo qoray ee acmaashii ahaa ee uu sameeyey malaa'igtuna ay soo qortay kafaa binafsika alyowma waxaa ku filan ba naftaadunbaaba kuwa filan alyowma calayka xasiiba macnaa muxaasib iyo cid ku xisaabisa adigaa isxisaabinaya wixii baad arkaysaa waana waxaan diidi karahayn inkiri karahaynoo dawaababtaa markaa kii isagu daalimka odhanayo maali hada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha wajadu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axada oo kitaabkan maxaa u sugnaaday maxaa dhacayo inuu uga tagay wax yar iyo wax dee yar iyo wax weyn oo dee waxyaalihi aan samayno waana wixii uu sameeye wada garanayo ou qiran doono bal haddaba kaasna way rumaynayaan wa bihawaabi ay wayuminu way rumaynayaan ahlu ahlusunnati waljamaca bihawaabi walciqaabi waa biahli liahli alxasanaati wasayi'ati thawaabt iyo ciqaabka u sugnaaday ahla alxasanaati wasayi'aat taasna way rumaynayaan dee xisaabtu markaa maaha xasanaadkii iyo sayi-aadkii dadkiioo xaqii loo kala gooyo oo kii daalimkaa looga qisaaso kii madluumkaa xataa taasi aydee marka ay kaba dhalanayso ama umuuraha ay tahay iyo cidda wax loo kala qisaasayo dee makhluuqaadkan iyagu aan mukallafiintaba ahayn sida xoolihii oo kale iyo xayawaanaadkii ee laakiin marka iyaga loo kala gooyo oo ridii maalin mid kale herdiday tii geesaa lahayde mid sayga herdiday xaqi loogama qaado ayaa marka dambe iyagu dee inay janno iyo naar ma lahee la odhanay ciid ay noqonayaanbe laakiin makhluuq waxaa kaloo jira iqtisaas de waa lilmadluumin min adaalim taasna waa xisaabta markaa jirta iyo cadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba hawaabka iyo ciqaabka lialxasanaati wasayaat alxasanatu bicashri amhaaliha xasanaduna waxay noqonaysaa mid lagu abaalmarinayo tobankeed weeye oo bicashri xasanaatin amhaaliha toban xasanoo labadiiba la mid ah oo ujeedada halkii xasano ruuxu sameeye toban baa loogaba dhigayaa aw yaziido amase ilaahay waala sii kordhinayaa ilaa maa shaa allah wasayi'atu sayi'adiina bimiliha tujza waxaa lagu abaalmarinayaa dee markii horena adduunye loogu qoray bimiliha iyadii wax la mid ah oo leeg uun laba xataa lagama dhigayo iskadaa toban in lagama dhige aw yacfu amase rabbi waa saamaxayaayo waa cafiyayaayo oo sayi-aduna bal ku mushrig ahay mushrignimo ku dhintay isaga wixiisii looma dhaafayo ee ciddii aantaa ahayn waxa weeye ama adduunyada intii la joogayna waa umuuro dee waa yimaadaa aakhirana waa imanayaaye halkii ay intii xasasayaadu laakiin ileeg baa loo qorayaa wax lagu kordhinayaa maba jirto waana ilaahay cadligii kaasi kaa horena fadli ilaahay muu ahaa amase ilaahay waaba kaba dhaafaya <clears throat> wayu'minuuna waxay rumaynayaan bisiraadi jidkii ama dariiqaas eeiyo jisrigaas siraadka ayay rumaynayaan wuxuu yidhi siraadkuna wahuwa siraadku jisrun waa kaabad iyo jisri calaa shafiiri jahanama jahanamo qarkeeda adigu shafiirka malaa calaamatin sidoo kaba cadeebaaba roonayd oo adigu waxaweyaan waa korkeeda iyo dusheeda kuba sugan waa dabqu min ashacarati waxbatina ka dhuuban wa axaddu ka afbadan min asayfi sayf ka afbadan wayacburuhu saalixuuna dadkii saalixiinta ay ka tallaabayaan oo u gudbayaan oo uga gudbayaan ila aljannati jannadii wayutakhabafu lala dafayo la qaadayo la dhufsanayo min fowqihi waa siraadka korkii ahlulcadaabi dadkii iyagoo cadaabka welkaayo halkaa ay kaga daadanayaan naartii naartu korkeeda yahayn oo bal waxyaalaha kale dadka mu'miniintii ay rumaynayaan ee iyagoo ay rumaysayihin waxaa ka mid ee eh, aliimaan bilyowmi alaakhirna dee waxyaalihii ay kulansanaysay dambisanaysay ama ay shabnidaysay kawaa mida asiraad kullina rasuulka ilaahi baa inoogaba warramay salawaatuullahi wasalaamu calayh waana markay xisaabtu dhammaato ayaa siraadkii baa la yeelayaa jahannamo korkeeda dadku way marayaan waxaanay ku marayaan calaa qadri acmaalihim oo markaa xagga sircada iyo degdega iyo taasi waa kolba sidii camalkoodu uu ahaa ku marayo dee kadarka lamxad bilbasar oo kale waa dee sahilaacaas oo kale kuwa muraya waa jiraan kuwa iyagu marka la eego ama faras aada u fiican oradkiine ama dabaylba oradkeed lehe waa ku dee ruux maalan aad u orod badan orodkii oo kale ku marayaa jira ku isagu socon baa jira ku kolla dee kaca kufaya kolla dhacaya la kacaya hadana dhici karta in marka dambe badbaado yaa jira ku ugu dambayn ee ama la jiidayaba ama gurguurana waa jiraya waxoo dhammina wuxuu ku xidhan yahay waa camalkii saalixa ahaa ee ruux laba yimi kuwa iyagu halkaa kagaba daadanayo dhaafayna de waa dadkii ahlunaarka ahaa kuwa iyaga khadaadiifta iyo kalaabiibta kuba sugan ee hareerihiisa kuma sugan intay daldilaaciyaan jeexjeexaan haddana ugu dambayn nabadgelyo iyada intaa ciqaabtiisa ay noqonno waa jiraaye bal adigu dhammaan waa lagu aroorayaa midba si uu kaga baxaba midba si uu kuba dhaafaba taas wey waana siraad xisyo weeye laakiin dee waxaa jira siraad adduunyo oo macnawiya waa kan ilaahay ina amray inaan raacno adduunyada inta aan joogno oo siraadkan mustaqiimka waa macnawi taas waxaan lagu raacayana waa iimaankii camalkii saalixay marka ninkii siraadkan maanta ahaadee ruuxaa xoogga leh ruuxaa khayraadkii u degdegaya ruuxaa isagu dee waxay haabitkee kuma sugan ka leexleexan ahayn musracanu dee daacadii ilaahay iyo dee wixii iimaamkiiyo wixii kale iimaamka qaybihiisii oo dhan uga degdegaya xaggan kuma xoog badan kaasi waa kaa isaguna dee maritaankiisuu noocaa ah, degdegaa uu noqonayo kii halkan maanta leexleexanayay siraadkan aan kuba sugnayna ee siraadkaa kale xisigiihi siraadkan ayuu markaa waxyaalihii kaba ratimayan yihiin oo dee xaaladiisu umuurahaas bay noqon ilaahay inaga badbaadiyeen waxaana ilaahay yidhi wain minkum ilaa waaliduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya dhammaantiinba waa ma jiro ruux aydanka ah, idinka midi inuu ku arooraya naar mooye wuruudkaa naareedna waxaa laguma fasiray inuu yahay almuruur cala asiraad ilaahay waa deebatan weliba waa xatmi maqdiyo ayuu yidhi asal ahaan ruux halkaas dee gees maraya maba jirto laakiin dee sida lagu dhaafayo ayaa kala duwan marka ruux kastoo idinka idinka midi naar weliba cibaaradu dee naarbahe naar mid ku aroorayo weeye bacd culama tafsiirna waa jira bacd sarf ama bacd asaxaaba huruudkani inuu dukhuul yahay laakiin dadkii dee iyada ehelkeeda aanay ahayn aanay gudahayn oo ay dhaafayaan ama huruudku waaba alcubuur cala siraad deetan oo siraadka alla dulmariyo korkeeda kuga sugan kii dee bal maalan isagu dad badan ay halkaa kaga daadanayaan dadka kalena waxaan ehelkeedahayna ay ka gudbayaan ee xaggii janno ay uga gudbayaan wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya ilahay muxuu uhi uma naji ladiina itaqow marka wuriidkaa dabadeed waxaan badbaadinaynaa oo meeshaa ka badbaadaya kuwa mutaqiintaabaa ka badbaadaya yuminuuna waxay rumaynayaan bilmiisaani miisaantii bay rumaynayaan alladii miisaankaasoo tuusanu bihi acmaalu lcibaadi dadka acmaashooda lagu miisaamayo acmaashii dee haba yidhaaha adduunya waxaan imaka muuqan oo cardi haba ahaato laakiin baa wax maxsuusa kaba dhigaya umuurahan aan kaba de arkayno ee baljidkayna xadiid waa ku yimiba inuu ka dhuuban yahay dee min ashacra waa xaddi min asayfe waa umuur hayb weeye waa umuur aakhiro oo dee maritaanka la marayo ruux ibni aadam iyo siihillah oo kale uu ku marayo dadka qaarna muddo dheer ay kuba qaado waa umuuro wada qeybo waan rumaysanahay mana aha waxdee waxa imika jooga looga qiyaas qaato oo markaa la fogayso laydhaa taasi kuba dhacaysa sidee dee waxaa bal matalan seefoo ka af badan ama tan ka dhuubadan ay u marayaan ay u dul soconayaan arrinku waa umuurta aakhiro een qiyaas ka lahaynee qeybkeen wada rumaysannahay miisaankuna taasuu kaa mid yahay oo camalkan ayaa dee xasanaadkiiyo sayi-aadkiibaa midba kifo ama laba kifadood buu leeya la saarayaa hadday xasanaadku badnaadaan ay raajax noqdaanna ruuxaa si waa liibaanay hadday sayi-aadkiisu raajax noqdaanna iyaduna de waa ruuxaa isagu khasaaraysi ilaahayba qur-aanka inoogu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaashii dadka ayaa lagu miisaamaya dee kolkolba nusuusa qaarkood iyadoo ruuxaba miisaamugelayana waabay kuba timi oo waxa weeyaanba desa xadiidkii ahaa ruuxan weyn ee ahlul adduunya ee ayaa wuxuu isagoo dee imanaya maalinta qiyaamaha lasoo saaraya isagoo janaaxa bacwba aan dee ilaahay agtiisa kula u dhigmahaynba ama dee xadiid ibni mascuud fadligaah kuma tacasuqnaato nin gaaban buu ahaayoo dhooban oo rujihiisuna dhowdhowban yihiin oo de markaasi dee inuu kagala culus yahay dee miisaanka waxa iyo waxaasoo kale iyo bal umuuro dee iyadna soo aroortoo dhici karta in ruuxana naftiisa dee miisaanu gelayana way jirta laakiin waxaan la miisaanaya waa acmaashii acmaashiibaa dee xasanaad iyo sayi-aad wixii bal maalan aan isagu kolay ibnu taymiya oo kale si waasidiya kuba yidhaaho caqidata alwaasidiyan dadkan bee la miisaamaya waa ciddii xasanaad iyo sayi-aad la muqaaranaya la camalkooda la miisaamaya ruuxu hadduu wixiisuba sayi-aad yahay waayo kii gaalka ahaa adduunyo hadduu gaalnimo kaga tago oo uu saa kuba dhinto dee wax camalo ah oo khayro uu leeyahay maba jirto wuxuu leeyahayba waa shar wuxuu leeyahay waa kufri iyo dembi oo kale xasanaad la baaldhigo oo loo miisaamoo la eego marka hata iyadu waxa weeye badan oo kale iyo ma jirto wixii siinta loo ururiyo la qirsiiyo ayuunbaa dee lagu abaalmarinaya waato ayuu yidhaahaaba waa cidiga xasanaad iyo sayi-aad lahayd labadooda laysu eego la eego bal jaanibka badan waana ruux dee muwaxidnimo ku dhintay bay taasi noqonaysaan oo dee watan kale falaa nuqimu lahum yowma alqiyaamati wasna wa miisaanin xaqiiqiyin waa miisaan xaqiiqiya ah oo tudacu lxasanaatu xasanaadkiibaa waxaa la dhigayaa fii ixdaa kifatayhi labadiisa kafo mid ahaan kifatayhi wasayi'aatu sayi'aadkiina fi lkifati aaniya kafada labaad sadaynaw kaba cabirno ee waa kifadii labaad ayaa sayi'aadkiina la dhigaya markaasaa dee kolba tii raajaxa habaayuunbaaba markaas uu dee ehelkeedii iyo wixii jazihiisiya uu laba kulmaya ehelkeedna uu kaba mid noqon waxay keenayso wayuminuuna ahlu waxay rumaynayaan biwujuudi iljannati wanaari janno iyo naar wujuudkeeda wa annahumaa jannadu iyo naartu makhluuqataani kuwa la abuuray inay yihiin wa mawjuudataani alaana imikana ay jiraan taas baa waxa weeye ay iyagu waxa weeyaan ahlusunna waljamaca ay rumaysayiin waljannatu daaru lmuttaqiina jannadu waa daartii muttaqiinta wannaaru daaru lkaafiriina wاlmudibiina naartuna waa kufaarta iyo mudiniinta daartoodii weeye faama naar waxa uu leeyahay naartii waxa wada gelaya gaaladii ehelkeeda dhabta ahayd ehlnaarka dhabtia ah, ama asxaaba naarta dhabti waa gaaladii iyo dadkan iyagu muwaxidiin ahaa laakiin dembigoodu badnaa marka horena cafi iyo maqfiro aan marka hore mudan waayo in mudanaysaa way jirtaa dee ingari soo badanna way jirtaa kuwaas baa iyagana qayb lagu cadaabo oo iyagii lagu dahiro dembigoodii looga gooyo taas baa iyadna jirto oo markaa wuxuu leeyahay labadaa qolo ayaa naartoodu ay jirtaa <clears throat> oo naartu ay gaar u tahay fa amaa naaru lmudnibiina dadka iyagu dembiilayaasha ah waa ruux muwaxid ah oo dembi lahaa dembigiisiina naar loo geliyo si loogu dahiro horena waxaynuu soo marnay cid muuxidii inaanay naar ugu dambayn waxaweyaan dee ku hadhaha inaanay ku baaqi noqonayna laga soo wada saari doono fatafna taasi way dhammaanaysaa wa ama naaru lkaafiriina falaa tafna naarta kaafiriintu ma dhammaanayso kolley <clears throat> jannadii waxa weeye waa dee shayga daa'imka ah waana qowlkii dee muslimiintaba naartuna iyadna shay daa'ima weeye oo waa lagu waarayaa lagu daa'imayaa dawaaif baa jirta ama dee uu abuurka hore inkirso sidaa muctasiliya ay kaba soo naqliyaan kuwa iyagu dee dhammaan iyo waxyaalahaas qabaa way jiraan cibaaradan uu yar soo yar kala qaaday uun malaa dee kolley qaladkiisna waa suurtagal qolooyin qowlkood inuu tan dee kuwa xambaaraya fanaha lagaba soo naqliye meeshii haddee malaha waxa roonaydba dhammaad iyo taasi ay inaan lagaba cabirine tadognahay waxa weeye dee nusuustii aan ku ognahay ictiqaadsannahayna inay dadka muwaxidiintii ay ka soo wada bixi doonaan oo ruux muwaxidi aanu ku baaqi noqonayn marka naartii markaa dabaqaday ku jireen ama midba ee dhammaata haba noqoto ama dee cadaabkan kale uunay kala mid ahay uun mid iyadii raacda oo lamid noqoto kuwa kale cadaabkooda ku birta haba noqotee bal waa taas weeye laakiin bal waxaan leenahay koleyde hadduu isaaradan la yar la yimi halkanna shaarixa kitaabkii asilka ah oo asalka ah ibn abilcize ay tabac u wadayiin oo kale aqwaalo sideeda iyaduu soo naqliyaayo xagga naarta fanaheed iyo waxyaale kuba tacalluqsan markaasaa arrinka jira bal aqwaalaad kale dad hawl tiiriyeen wax wada baadilah kaba dhigayna laba qowl ayay bal maalan soo naqliyaayo midwa inay weligeed ay baaqi noqonayso oo laga baxahayn halka ay jiraysa saa sunnaduba ee arrinkuna saan marka horeba sheegnay ilah baa u abuuray lilbaqaa maha waxyada xaggooda kaba yimi waa makhluuqa ilaahay baa u abuuray inay baaqi noqdaan oonay dhammaan bal taasna wuxuu ka dhigaan waa qowlkii jumhuur ahlisunna ee nusuusna way tukinayso ee nusuusta badan ee qur-aanka inooguma sugan ay keenaysaan waxaana jirtaa bacdu salaf ay ka soo naqliyaan aqwaal ee wakhti ay gaadhaba in mar ayde khalaas naartuba ay dhammaanaysaa ay jirto oo barhkood ay yidhaahaan dee arrinkani midna waa naxariisoo naxariista ilaahay waa sifo daatiya way baaqi noqon tadna sifo qaban iyo arrin bay ahaydoo waa sifo ficil oo dee bal markaa taasoo kale in cumar waa laga soo noqonaya laakiin ba cumar iyo horta cabdi bn axmed wariyo kolkol tafsiir kalena waa yeelan karaa balbe horta sanadkuna waa daciifa laakiin hadal kalena waa la yeelan karaa si kale loo aqri karaa oo macnaha iyo ujeeddadaaba ahaynba taas baa adigu jirta waxaanan leenahay adaydan waxa weeyaan qur-aanka ay ku soo noqnoqoto jannada khaalidiina fiiha abadan naartana way u timi taasi oo qur-aankii way noogu sugantay khaalidiina fiiha abadan walow in badan khaalidiina fiiha ay kuba sugan tahay suuratnisa way dhacday khaalidiina fiiha abadan iyadoo naar laga hadlayo waxaa kaloo dhacday suuratu ahzaab iyadana khuluudka abadigii waa dhacay suuratu jin iyadana waa dhacayo bal taasna qur-aanka way ugu sugantahay in lagu daa'imayo oo la joogsanayo waxaa jirta markaa ibnu taymiya dee ma hubo laakiin qolooyinba ama ha noqdeen qolooyinkii khusuuntiisa ahaa ayaa waxay u tiiriyaan inuu isagu dee ku tegayey naartu inay faani noqonayso taasi bal taa imanka ma jasminayne laakiin ibnulqayim baa hadalkiisu yeeryahay hadal ee kolba weji yeesha kutubtiisa marka la eego barkood kutubtiisa waxaa kuma sugan sidaa dee ahlu sunna ay qabaan inay naartu iyaduna daa'im tahay oo kale barkood baa waxaa hadalkiisu yahay hadalkiisu yahay ee hadal laga fahmayo waanu dheereeya kutubta qaarkood buu lixdameeye safxa toddobaatameeye safxa masalada kama hadla waxaanu sheegaa xataa sheekhiisa malaastan loogu tiriyey inuu weydiiyey oo kama soo noqonay tani waa masaa-isha waaweyn oo aan xoog jasmin oo kale isagaa deeta kolkol aad moodaa marka inuu jaamirkan ah faaninimada raajax yeelayo oo kale awqaada qaarkeedna inuu mutawaqif yahay oo dee intuu soo dheereeyo hadalkii badiidaha haddii aad tiraa maxaa adiga ra'yigaagu yahay ee bal masaladii masaladiibu asiirku ka joogsanayo oo ka tawaqufayo o kale daa suurtagal ijtihaadaad isbedelaha noqotee calaa kulli xaalin ibnuqayim hadalladiisa kolle waa hadallo jira shakhanayn dee isagaa kala soo naqliya barhkoodna ay indhoosadeen weliba khusuumtiisa hadday masaa'il ay iskula haysteen qowlka way u tiiriyaano laakiin calaa kulli xaal imaama qowl ibnu taymiya ha noqoto waamiba adkaaro dambe daxayada sharxay oo kale iyadoo dee umuuraha eegaya khaasatan rag dambe oo kale inay ka dhigaan qowl labaadoo dee ahlu sunnadu taas leeyahay inay kaga dhigaan qowlkan ciddad ku tagtay oo kale lama tabdiicinayo dee qowlkan isagoo qowl ka duwan oo dee way ka bixi doonaan weeyaanoo malaa hadalka ibnuqayim bay leeyahan waxaa suurtagalay inuu u jeeday naar almujmiriin inuu uga jeedee inay leeyiin qowlkaasoo kale bidca laguma tirin kare laakiin waxaan leenahay un qowlkaasna qowlkii nusuustu keenaysay maaha waxaweyaan naartuna way daa'imaysaa oo kale sheekhan aan waxaweyaan shanqidi oo kale aba olbayaan leh kitaaba yaroo kaleu leeyahay oo lagu magacaabay dafci iyo hamin indiraab can aaya alqur'aan qur'aanka aayaadkiisa daahirkoodu moodo sidii wuxuu bal maalan istacaarudayo macnaheeda sheegitaankeediyo diraad wax keenaya ama laga fahmaba daaficitaankiisoo kale mujalad ahaan kolkol kitaabkay la madbaceeyaan ee isagoo gaarana madbaceeye oo waa dee qur-aanku soo qaata markaa suurat caam oo kale waa soo qaadayo masalada kolley si fiican waa u taqriiriya malaa dee meelaha ishkaalaadka jira ee qur-aanka oo kalena waaba de khaalidina ah, ilaa maa shaa allah oo kale surathuud aakhirkeeda dhacday bayna tawjiihaadkeeda leh bal maalan leh laakiin waxaa kalu leeyahay bal jalasaadkiisi uu lahaa kitaabka dib loo madbaceeyo majaalis ah, adigu ay kala cabireen sheekha shanqid oo kale kuntunayo gaadhisu soo naqliyaa masaladii dee irdaalkeeda bal waxaan leedahay naartu saa jannada ayaa lagu daaimayaa lagu waarayaa wixii ehelkeeda ahaa ciddii aan ehelkeeda ahayn dhabta ah ee waa muwaaxidiinta muduumiinta iyaga waa laga soo saari doonaa jannay ku dambayn ee marka dambe labada daarood waa mid kastaba waa khuluudun mowt mid kastaba ilaahay yidhiba weeye khaalidna fiiha abado liakar min aaya fi lqur'aani ayaa kuga sugan wamaa hum minha bimukhrajiin oo kale waxa weeyaan iyo dee adaway farabaantay mar nusuusa iyo taa keenaysa laakiin khaalidna fiiha abadnasa saddexaa meeloodan aan tilmaamaydu kuma suganyeen alla waxaa leeyahay ama filan lahaado ama qeybkii ha lahaado ee waxa weeye uun naartu way daa'imaysaa sidaa jannadu ay u daa'imayso waxbana qowl tawjiihinteedii iyo in bal matalan taasi iyadoo eh, waxay la tahay dee haddii tawjiihani waa fiican yahayba laakiin si kale in bal markaa laga dhigo aqoosha dee bacda salafna kaa cumaroo qariyana ma sugnaan leenahay calaa kulli xaal dee nusuustiibaa inoo taalla nusuustuna taasay inoo keenaysaa marka waa qowlkii waxaan leenahay untaasi way ka baxsantahay dee afraad ha loo tiiriyo laakiin muctaqadkii ahlusunna waa tan uu sheekhu inoo dhig mudqay oo laa tafniyaani walaa tanqadiyaan wa ama naaru kaafiriina falaa tafna waama jannatu fainaha laa tafna abadan labadooda adigu ma dhammaanayaan mujrimiintuna way ka baxayaan naarta waqad khalaqahum allahu tacaala ilaahay waa abuuray qabla alkhalqi khalqiga hortii waqad khalaqa allahu likulli minhuma ahlan ehel buu abuuray ama ahlujannati ahlujannaha fa waa loo dhib yaraynaya licamali ahlijanna camalka ahlujannaha loo dhib yaraynaya waama ahlunaari ahlunaarka fa waxaa loo sahlayaa licamali ahlinaar camalka ahlunaarka loo dhib yaraynaya loo sahlayaa oo dee rasuulka ilaahay ila xadiidkii markii la weydiiyey taas arrinkan faahluljannati marka ahlujannahu yadkhuluunaha way gelayaan bifadlilaahi ilaahay fadliga ayay kula gelayaan ahlunaari ahlunaarkuna yadkhuluunaha way gelayaan bicadlilaahi ilaahay cadligii ayay kuma gelayaan oo de waa cadaaladii ilaahay subxaana watacaala waa waxay geyseen ay galabsadeen wa kullu waaxidin mid kastana yacmalu waa camal falaya wa kullu waaxidin min ahli wa min ahli calaa xasabi maa qadarahu allahu lahu wixii ilaahay uga qadaray fiiradii bixasbigii iyadoo dee ikhtiyaarkii iyo wixii la siiyey awood ahay waxaan kulaba iman lahaa iyo garashadii iyo cadayntiiyo waxay wada jiraan wakullu waaxidin mid kastaana yasiiru wuxuu ahaanayaa oo amaalkiisi noqon oo uu ku dambaynayaa ilaa maa qadarahu allahu lahu wixii ilaahay u qadaray ee ama shaqaawa ama sacaada walkhayr washaru muqadarani cala alcibaad wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allah